bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo todobo siddeetan iyo toddobaad oo suuratulmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii u dambeeyey nimankii reer banu israa'iil oo mu'miniinta ahaay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo waramay iimaankoodii iyo sidii waxaa weeye dadkii imaankaas ku ceebiyay ay u jawaabeen markay u jawaabeenna jawaabdaas sababteeda ilaahay subxaanahu watacaala wix uu ku sawaabiye oo jannaadka aybaa ilaahay nooga soo waramay haddana ilaahay wuxuu nooga soo warramay kuwa kufriyowdha ilaahay oo aayaadkeena beeniyey asxaabuljaxiim weeye aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa intaanan macnaheeda u gelin aynu ka warramaynaa saw nusuul ayay iska leheeday oo waxay soo degtaa layidhi aayaddaanu waxaa la yidhi roon saxaabada ka mid ah ayaa waxay hamiyeen baa la yidhi inay cibaado ay laazimaan oy qiyaam ay laazimaan iyo soon oo cibaadadii ka mid ah oyna waxaa weeye haween u dhowaanin dhiib aynan taabanin hilib aysan cunin firaas aysan ku hurdin adigu waxyaabo badan oo naftooda ay ku jarribayaan ayay sameeyeen waxaana keenay baa la yidhi arrintaas waxay ahaayeen raggaanu toban nimay ahaayeen baa la yidhi waxay ku kulmeen guriga ninka la yidhaahdo cismaan ibnu madcuun aljumaxi ayay gurigiisa ku kulmeen sababta ay u kulmeenna waxaa la sheegaa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka wacdiyaa layidhi maalin ilaa uu ka ooyinsiiyo wacdigiisa oo qulubtooda aad aad uga taabto qalbigoodi baa jilcaa layidhi markaasi waxay u casmiyeen oy go'aansadeen inay talafug ay sameeyaan marka raggaas waxay ahaayeen tobanka sayidinaa abubakar iyo maaragtay sayidinaa cali ibn abi aalib sayidinaa cabdillaahi ibn mascuud sayidinaa cabdullaahi ibn camar eh, sayidinaa abudarin alkhafaari sayidinaa saalim mawla abi xudayfa sayidinaa miqdaad ibn aswad sayidinaa salmaan alfarisi sayidinaa macqal ibn muqarin sayidinaa cusmaan ibn madcuun way ku soo baa raggan saxaabada oo ajilada oy isku waafaqeen baa layidhi inay nibistaan libaas almasuux weeye dharka oy qaataan waxaa weeye kuwa maaragtay tarahubka sameeyo xubaadana saaro oy markaasi dakarada iska jaraan farjiga iska gooyaan siminkoo dhan inay soomaan oo habeenkoo dhan ay taagnaadaan oynan firaash ku hurdin oysan hilib cunin oysan subag cunin oysan haween u dhowaanin dhiib aynan taabanin iyo arlada inay ku socdaan weeye oy siyaaxo iska sameeyaan dadka noocaas ay noqdaan arrintaasaa nabigeenna gaartaa layidhi calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yimid a layidhi calayhi salaatu wasalaam daarta cusmaan ibnu madcuun kolkaasuu meeshi ka waayaa layidhi haweentiisiiu nabigu waxau ku dhahaa layidhi axaqun maa balaganii can zawjika wa asxaabi waxa weeye zawjkaaga iyo maaragtay asxaabtiisa waay asxaabtiisa waxa soo gaaray ma wax jirah oo xaqa axaqun maa balaganii can zawjaki waa asxaabi marka waxaa la yidhaha weynta waxay kaatay inay nabiga been u sheegto waxaa kaloo kaataa la yidhi sirta ninkeeda inay faasiso kolkaase waxay tidhi yaa yidhi yaa rasuulallaahi in kaana qad akhbaraka cusmaan faqad sadaqa ilaahay rasuulkiisiiow haddii cusmaan arrintaas kuu sheegay waa ku run sheegay arrinkaasay samayso marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka gadoomaa layidhi cusmaan markuu yimid ayay islaamta u sheegtay haweentiisa ahayd in nabigu yidhi alayhi salatusalaam cusmaan ibnu madcuun waa baxay baa la yidhi isaga iyo raggii tobanka ahay waxay u tageen baa la layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu waxau ku dhahay miyaan lay sheegin inaad isku waafaqdeen waxaas iyo waxaas weye si aan soo sheegayn markaasay waxay idhahdeen balaa yaa rasuulallah wamaa aradnaa ila alkhayr waanu isku waafaqnay rasuul allow hase yeeshee waxaan khayr ahayn ulama jeedin markaasuu nabigu waxau dhahay aniga layma amrin arrintaasuu dhahay kabacdina rasuulkeenu wuxuu dhahay naftiinu ina lianfusikum calaykum xaqan naftiinu xaq bay idinku leedahay sooma ayuu dhahay oo afura waquumuu quumuu wanaamuu leyl ukaca oo hurda anugu waan qumaa haw dhahay nabigu waana hurdaa waan soomaa waan afuraa hilibka waan cunaa subaga waan cunaa waatini haweenka waan u tagaa qofkii sunnadayda quuro oo ka jeesanay iga mid maahan u dhahay rasuulka calayh salatsalaam waxaa idinku iska samaysaysiin lama ogola kabacdi ayuu maaragtay anagu dadki kulmiyey iyuu u khudbo akriyey sida asluubka khudbadiisa aheedna waxau dhahay maa baalu aqwaamin xaramu nisaaa wadacaama wadiiba wa shahawaati dunya wa inii lastu aamurukum an takunuu qisaysiina warubaanow dhah laysa fii diinii tarku laxmi wanisaa walaa itikaadu tawaamic wa ina siyaaxata ummatii wa rubaaniyatim aljihaad wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shayan waxajuu waxtamiruu waaqiimuu salaata waatuu zakaata wasuumuu ramadaana wastaqiimuu yastaqim lakum fainamaa halaka man kaana qablakum bitashdiidi shadaduu calaa anfusihim fashadada allaahu calayhim fatilka baqaayaahum fi diyaaraat wasawaamic saasuu dhaha nabig alay khudbadaas dheer u akriyo oo weliba intaa khudbadu way ka dheereen rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markaan soomaali ku macnayno waxa uu dhahay ina khudbe akhriyey oo asxaabta soo jamciyey ayuu nabigu calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay baa li dad arrintoodu maxay tahay oo haweenka iska xarimay dhacaamkii iska xarimay dhiibka iska xarimay waxa udgoon shahawaatu dunyaa iska xarimay anigu idin amri maayo dha rasuulka calayhi salaatusalaam inaad qisiisiin noqotiin qisiiska waa kaan soo marayno culammada oo waxaa la yidhaha nasaarada weye iyo ruhbaan ruhbaantii maaragtay suufiyadii nasaarada anigu waxa weeye diinkayga kama mid ahawn ah inagu hilib laga tago naaga laga tago sawmacado la samaysto ummaddayda siyaaxadeeda wareegeeda iyo ruubaaniyadeedu waxaa weye u dhahay jihaadkiisa fii weyn ee meel siyaaxo isaga soco ma ahan ilaahay caabudahana u shariig yeelna shay xejiya oo cumraysta salaada ooga dekada guta sooma bisha ramadaan toosnaada alla idin toosiye ayuu dhahay rasuulku waa halaagay dadkii idinka idinka horreeyey adkayn ay isku adkeeyeen diinta naftooday ku adkeeyeen ilaahay baa ku adkeeyey maxaa yeele waxa man shadada shudiddaa layidhaha ilaahay diintan adayg kama dhigin qayb si adayga haddii loo qaato ilaahay waa kuu adkaynaa umuuraha marka wuxuu dhahay waxyaabahaas waa baqaayaal baqaayaalkoodii wixii ayaga ka haray oo maaragtay daarahoodii waa kuwaasou dhahay rasuulka alayhi salaatu salaam dhulkii markaasi lagu halaagayey meelay joogi jireen iyo sawaamicdoodii marka aayaddaanaa soo dejaaliyey marka hadda aayadda macno weyn baa ku jira oo waxaa laga qaadanayaa waxaa rasuulka calayhi wasalaam uusan jiraynin ama wixii nabiga calayhi salaatusalaam uu jideeyey aan macnaha loogaga helaynin wax markaas si looga qiyaastoo daliil u ah waxa weeye inaysan waxba aysan taraynin cibaadadana waxaa loo baahan yahay tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu jideeyey iyo mid markaasi waxa weeye ayada kamid ahoo laga qiyaaso karo oo aan ka baxaynin oon khaarijalmawduuc ahayn ayaa loo baahan yahay maxaa yeele hadda arrintaas nabigu alayhi salatu salaam waa ku diiday waana ka xumaaday alla markaas wuxuu yidhi subxaana watacaala aayaddaa markay soo degtay yaa ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyanow laa tuxarimuuha xariminow dha ilaahay dayibaati maa say dhiibyaalkiisa axallallaahu ilaahay uu xalaaleeyey lakum idinka idiin xalaaleeyey alla wuxuu yidhi ha xariminowdha ilaahay dayibaati maa say wanaagyaalkiisa axallallaahu alla uu xalaaleeyey lakum idinka idiin xalaaleeyey walaa tactaduuha xadgudbinowdh ilaahayo amarka allaha ku xadgudbinowdh ilaahay hadda arrinta waxaa laga cabirayaa xadgudub ayaa laga cabirayaa amarka ilaahay gudbina iyo nahyigiisa weeye falaa tafcaluu maa nahallaahu canhu weye ilaahay wuxuu nahiye afarina weeye walaa tafriduu fii maa amara bihi wixii ilaahay uu amarana ha ku xadgudbina marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa axad gudbinow dha ilaahay in allaha allane laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbaayo ilaahay muctadiinta ma jeclow dha ilaahay almutajaawiziina alxadda weeye waxaa ka mida marka xadgudubka waxaa kamida haddii aanu kasoo qaadano arrinta hadda dhacday qadcu lmadaasiir weeye waxa weeye dakarka oo layska gooyo weye iyo shahwadoo layska jaro iyo waxyaabaha la cunaayo lagu xadgudbo iyo waxa la cabaayo oo ilaahay kuluu washrabu walaa tusrifuu ayuu dhah ilaahay cuna oo cabahana ku xadgudbinuu dhah wa kuluu cunow dhah ilaahay mimaakii wax ka cuna razaqakumullaahu alla idinku arsuqay xalaalan xaal ou yahay kii xalaalow dha ilaahay dayiban xaal ou yahay kii dhiib ah wa kuluu cunow dha ilaahay mimaa kii razaqakumullaahu alla idinku arsuqay xalaalan xaal ou yahay kii xalaal ah dayiban xaal ou yahay kii dhiib ah wattaqullaaha alla ka cabsadow dha ilaahay alladii allahaasoo antum idinku bihi isaga mu'minuuna kuwa rumaynaya ay tihiin wattaqullaha alla ka cabsow ilaah ilaahay awaamirtiisa fartoon wuxuu idinka reebaana kaara weeye taqwada alla marka waxaa weeye fa taqwallaahi laa tatawaqafu cala ruhbaaniyati weeye ruhbaaniyada taqwada ilaahay kuma tawaqufayso kamaa kaana fil umami saabiqati weeye ummadihii hore siday arrintooda aheed iyo ta macnaha annaga diinteenna wax shuqul iskula ma ahan weye oo waxa weeye taqwa ruubaaniya keeni mayso wey alla ka cabsadow dha ilaahay allahaasoo asagaa rumaynaysaan laa yu yu'aakhidukumullaahu alla idiin qaban maayo bilaqwi laaqigiyow dhah ilaahay oo fii aymaanikum alkaa'imi soo qadar ahaaday fii aymaanikum gaaliyaalkiina walaakin kalkeeda yu'aakhidukum alla wuxuu idiin qabanayaa bimaa kii caqadtum aad ku gulludeen al aymaana dhaariyaalka kaas kafaaradiisow dha ilaahay yemiintaas kafaaradeedu marka waxa weeye aada buritaan idcaamu casharati masaakiina miskiinyaalo oo toban a ah quudsiintood weeye min awsadi maa shaykan ugu dhexdhexeeyo aada quudisaan tudcimuuna aada quudinaysiin ahliikum ahalkiina aada quudinaysaan ow ambase kiswatu marashadooda weeye ow ambase taxriiru raqabatin qoor xoraynteed weeye oo maaragtay mu'minaa waa ku jirtaa sida kafaaratulqadligi wey iyo dihaarka faman lam yajid ruuxaan helayn owdha ilaahay intaa lasoo soo sheega mid ka mid a ah, fa siyaamu halaaati ayaamin fa calayhi waxaa korkiisa u qadiro siyaamu halaaati ayaamin maalmayaal oo saddexa soonkood owdha ilaahay daalika kaas lasoo soo sheega ilaahay kafaaratu aymaanikum raa'iyaalkiina kafaaradooda weeye idaa waftigii xalaftum aad dhaarataan waxanistumaa ku jirta oo dhaartinoad burisiin waxfaduu xifdiyow dha ilaahay aymaanakum dhaariyaalkiina xifdiya kadalika sidaasoo kale sida waxa weeye xukunkaa laydinkuu soo caddeeyey ayaa yubayinullaahu alla u caddaynayaa lakum idinka aayaatii aayaadkiisa idinkuu caddaynayaa lacallakum inaad tashkuruuna aada shukritaan ow dha ilaahay ayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno waa aayad ayaduna maaragtay axkaama waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa xukunka ay leedahay kafaarada la yidhaahdo kafaarat lyamiin iyo waxa weeye dhaarta kafaarada keenaysa iyo midda aan keenaynin ayaa ilaahay nooga warramaya wa tacaala alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala laa yu-aakhidukum ullahu alla idiin qaban maayo hadda aayaddaana waxay ka ratibmaysaa aayaddii hadda aynu ka soo baxnay oo ilaahay markuu yihi laa tuxarimuu dayibaati maa axala allaahu lakum markii ilaahay saas soo dhahay waxaa la yidhi bacdu asaxaaba raggii arrintaas sameeyey ayaa waxay ku dhaarteen baa li karahubay ku dhaarteen ayagoo markaasi malaynaaya in arrintaasu qurbo ilaahay loogu dhowaanayo aayaddaasaa marka soo degtay aayaddii markay soo degtay rasuulka calayhi salaatusalaam ayay waxay ugaga sheegteen baa layidhi dhaarti ka dhacda saan dhaarti yeelinahay dheheen markay sidaa yidhaahdeen ayaa aayaddaanu soo degtay alla marka wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala laa yu'aakidukum ullaahu alla idiin qaban maayoudha ilaahay bilaqwi laaqigiyow dheh ilaahay alkaa'inu isoo qadaro oo ahaada fii aymaanikum dhaariyaalkiina dhaarta midda la yidhaahdo laqwulyamiinka laysu qaban maayo marka laqwulyamiin maxaa la yidhahdaa maa yasbiqu ilayhi lisaana layha min kayri qasdi alxalif wixii lisaanku uu dhaqaayo iyadoon dhaar loola jeedin oon loola qasdin ayaa waxaa la yidhahdaa laqwulyamiin la dhahaa masalaba insaanka qowlkiisa weeye laa wallaahi wa balaa wallaahi saas yidhi macnaha wuxuu leeyahay maya saas ma aha wallaahi ou leeyahay saas weeye wallaahi ou leeyahay dad waxaa jira maaragtay intay hadalka wadaan wallaahidooda iska baran tahay ayagoo hadda inay dhaartaan aan maaragtay wula ah, qasdayno inay dhaartaan ahan laakiin waxa weeye warkooda wallaahidaas ay ku badan tahay marka haddii sidaas arrintu ay tahay waxaa weeye dhaartaas laqulyamiin baa la yidhaha in laga dhowrsadaa loo baahan yahay hase yeeshee kafaara ka imaan mayso wey marka hadda waxa weeye waa midaan qasdulxalif loola jeedin waxa ula jeedaa biqasdi tabarur weeye ama se qasadba ma madhabta imaamuna shaafici saas weeye imaamu maaliki wuxuu leeyahay iyo abu xaniifa waxay qabaan lagu waxa weeye inuu qofku dhaarto markuu dhaaranayona waxaas uu ku dhaaranaayo uu malayhaayo markii waxaa weeye asoo malayha uu ku dhaartay wixii wax khilaafkooda oo malihiisi ka bedela ay meesha ka soo baxaan arrintaasna waa inaynan ahayna yidhaahdeen dhalaaqu kuma jiray leeyihiin dhalaaqa isaga waxaa weeye laqwi ma anfacay leeyihiin waxa weeye laqwiga imaamu maaliki iyo abu xaniifa xagga xukunka markii la yidhaahdo waxay leeyihiin kafaaro ayay ka imaanaysay leeyihin laakiin waa markii waxa weeye mustaqbalka ay ku tacalluqday leeyiin kaniya hadday laakiin xaalo la joogo amase shay maalia ku tacalluqdo kafaara ka imaamaysay leeyihin alxaasil waxaa la yidhi haddaan soo koobno haddii waxa weeye yemiinta ula qasto tabaruraa la yidhi waa laqwulyamiina leeyahay cinda imaamuna ashaafici laakiin imaamu maaliki iyo abu xaniifa iyo riwaayad imaam axmed kiisaa ma ahan baa layidhi haddii lisaankiisa ou yamiinka u dhaqaa la yidhi asoon ula qase aslaneh waa laqwi itifaaqan way isku waafaqsan yihiinba dhaarta oo waxa weeye shay idoo la marayha lagu dhaarto oo shayga khilaafkiisa uu cadaadane eh, ayadana waxa weeye laqwulyamiin waa tahay way isku waafaqsan yihiin laakiin axkaamta ka ratimayso xagga kafaarada ayay isku khilaafsan yihiin aa'imadu saasaa marka taasaan ugaga baxaynaa laakiin aayadda daahirkeeda markaad fiiriso waxa weeye waxay markaasi aad iyo aad ugu sii muuqataa qowlka imaamuna shaafici alla wuxuu yidhi laa yuaakhidukum ullahu alla idiin qaban maayo bilaqwi laaqigiyowdha ilaahay oo fii aymaanikum alkaa'ini ahaaday fii aymaanikum dhaariyaalkiina walaakin kalkeede yuaakhidukum alla wuxuu idiin qabanayaa bimaa kii caqadtum aad ku gunudeen gunudeenowdha ilaahay caaqadtum qiraana way jirtaa al aymaana dhaaryaal oo waxa ah, weeye aad ku dhaarateen dhaar aad u go'aansateen weye bian xalaftum calan qasdin weeye qasad waa inaad ugu dhaarataan haddii waxa weeye dhaartaasu ay timaado qasadkaa ayuu dhah ilaahay fa kafaaratu kaas kafaaradiisa u dha ilaahay qofkaan waxa weeye qasad ayuu dhaartay shaygi markaasi waxa uu ka dhaartay dhaarti kuma taagnaane shaygii uu sameeyey fa kafaaratu kaas kafaaradiisu idaa xabistum fiihi yaa ku jirta markii la buriyo waaye idcaamu casharati masaakiina miskiinyaalo oo tuban a quusiintood weeye kafaaradan waxaa la yidhaha kafaaro oo mukhayara weye oo waxaa fuqahadu yidhaahdaan waxay yidhaahdaan mukhayaratun awalan wa awsadan muratabatun intihaa'anaa la yidhaha oo hadda waxaa weeye awalka iyo awsadka mukhayaray ka tahay laakiin waxa weeye aakhirka waa muratabay ka tahay waxayna ku tahay hadda meeshaan ilaahay wuxuu leeyahay kaas kafaaradiisa ow ilaahay waa tuban miskiin quudsiintooda miskiinka maxaa la siinayaa halkii miskiinba koobabada mudbada ayaa la siinayaa shoodaa la siinayaa min awsadi maa shaykiisa dhexdhexeeya tudcimuuna aada quudinaysaan ahliikum ahalkiin oo waxa aad cunaysiin waxa awsadkooda waxyaabaha lagu bixiyo fitradoo kale ayaa lagu bixinayaa shayga markaas awsadka midka aqlaha lagu bixi maayo midka adnahana lama rabo ow amase ayuu dha ilaahay kiswatuu marashadooda weye oo qofkan waxaa weeye owgaan waa takyiir weye khiyaar wuxuu leeyahay inuu marasho bixiyo iyo inuu markaasi dhacaan uu bixiyo maa yusamaa kiswatan aado wax kiswe lagu magacaabo masalan ba nin hadduu qamiis siiyo nin cimaamad uu siiye nin hooskunta uu siiyo nin shaati uu siiyo waxaa weeye waxay noqonaysaa marasho ee marashadu maaha inaad qofka hal joogo dhara aad siisa maaha shay un haddaad ku tuurta waxay noqonaysaa saasay noqonaysaa waxaan kaafinayn baa la yidhi intaa hadda lasoo sheegay in hal miskiina la siiyo oo lagu tuuro ma banaano weye sidaas waxaa qaba maaragtay imaamuna ashaafici saasuu leeyay imaamu maalikina waa la qabyaha leeyihi laakiin a'immada kaleentood waxay leeyihiin hal nin waa la sii karaa haddii waxaa weeye ixtiyaajadiisu ay keenayso ow ambasa ah ayuu dha ilaahay taxriiru raqabatin qoon xuraynteed weye qof mu'minada oo maaragtay addoonnimo loo haysto sida kafaaratul qadr wayhayd iyo dihaarka muminatin waa ku jirtaa waxaa laleeyahay xamlan lilmublaq cala almuqayd weye tan hadda marka waxa weeye waa layska iska idlaaqay laakiin waxa weeye midda la qayday waxaa lagu qayda mu'mina intaas hadda waxaan soo sheegnay khiyaar ayuu leeyahy middow rabo hormari karaa laakiin markuu intaas waayo kabacdi ayuu dhaha ilaahay faman lam yajidku waxaan helay intaas la soo sheegay wax kamida ah weeye fa calayhi waxaa korkiisa u soo qadaro siyaamu alaaثati ayaamin maalmayaalo oo saddexa soonkooda saddex maalmood ayuu soomayaa weye hadda daahirku sida uu keenaayene lama shardiyo tataabuc lama shardiyo oo saddexdaas maalmood inay israacraacdo shardi mahan weye laakiin khilaaf waa ka jiraa weye oo tataabuc lama shardiyo ayaa la leeyahay waxaa qabata markaasi imaamu maaliki iyo imaamu eh, waxaan dhihi laha imaamu maaliki iyo imaamuna shaafici aqaba imaamu shaafici iyo imaamu eh, maaliki aqaba aimada kale laakiin waxay leeyihiin kataa shardi waayo oo waxaa laga qiyaasanayaa kii waxaa weeye kafaaratu dihaarka ayaa laga qiyaasanayaa wey waa isku kafaara soonkeeda isku mid way leeyihiin daalika kaas lasoo soo sheegow dha ilaahay kafaaratu aymaanikum dhaariyaalkiina kafaaradooda weeye idaa xalaftum markaa daaratiin ow dha ilaahay waxaa meesha ku jirta waxanistum oo daarti aad jebisiin wax baduu xifdiyow dha ilahay haddaba aymaanakum dhaariyaalkiina oo dhaartaa la xifdiyo inaad burisaan weye haddii waxa weeye aysan dhahayn ficlu biri ama islaax baynanaas weeye saan suuratulbaqara kusoo marayni oo haddii waxa weeye shayga aad ka dhaarata khayr uu yahay inaad macnaha dhaartaadi gebiso oo khayr ka samayso ayaa wanaagsan ood kafaara gudato sida axaadiiska usoo aroortay laakiin shaygaan hadduusan khayr ahaynin inaad dhaartaada ku taagnaato ayaa khayr badan marka ilaahay dhaartiina xifdiyow dhahay waxaase loo baahan yahay marka horeba dhaarashada in layska daayo maxaa yeele dhaarashadu ma fiicna imaamuna ashaafici waxau dhahay maa xalaftu bilaahi ou dhahay laa jaadan walaa maazixan u dhahay waa weligay ilaahay kuma dhaaran anoo markaasi dhaba iga iyo anoo dheedheelaayaba maxaa yeele isimka ilaahay waa weyn yahay dad waxaa jira mar walba idoon cidna dhaafsanayn iska dhaaranaayo wallaahidoodu ay badan tahay oo af soomaaliga markay ku hadlaayaan hadday tan wallaahi dhayin ba aan hadli karin marka in ereygaas afka kaa barto ilaahay magiciisu waa weyn yahay kudhaarashadiise layska daa loo baahan yahay marka kafaaratulyamiin markii layidhaha axkaamteeda sidaas weye kadalika sidaasoo kalow ilaahi mila maa buyina lakum maa dukira yubayinu llahu alla waa caddaynayaa lakum idinka aayaadkii aayaadkiisa u idiin caddaynayaa lacallakum inaad tashkuruuna aad shukritaan in la shukriyaa la doonayaa yaa ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyeenow inamaa in kaleeta maa ina alkhamru khamrigiiowdha ilaahay iyo walmaysiru qamaarkii iyo walansaabu leebyaalkii iyo walansaabu sanamyaalkii aan dhihi lahay iyo walazlaamu leebyaalkii rijsun qurun weyowdha ilaahay oo min camali shaydaani shaydaanka camalkiisa ka mid a fajtanibuuhu ka dheeraada ayuu dhah ilaahay lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow inamaa in kaleeta maahina alkhamru kamrigi ow dha ilaahay kamriga waxaa weeye almuskir aladii yukhaamiru alcaqla weeye shayga lagu saqaamaayo oo caqliga bedelaaya ayaa khamri loola jeedaa laakiin khamrada waxa ay tahay iyo axkaamteeda suuratu lbaqara ayaan si xooga uga soo warranay kolka hadda waxaa la leeyahay aayadda tan iyo aayadii horaba waanu soo marnayo sayidinaa cumar bin binulkhadaab ayaa ilaahay baryey khamradu waxay soo martay heeraray soo martay horaan uga soo marnay uga soo baxnay tan waxa weeye aayaddan aayatulmaa-iddaa la yidhaahdaa waa midda khamrada lagu xarimay markuu dhahayo sayd cumar dhowr jeer uu yihi allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan ilaahu khamrada nooga caday bayaan oo shaafiya oo aan ku kaabsoono maxaa yeel markay soo degtay yas'aluunaka can alkhamri walmaysir aayaddaas rasuulka calayhi salatu salaam sayd cumar uu soo xaadiriyaa la yidhi waa ku dul akriyaa la yidhi markaasuu sayd cumar wuxuu dhahay allaahuma banyi lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya waxaa haddana soo degay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara sayd cumaraa nabigu soo xaadiiyey markaasuu ku dul akriyey sayd cumar wuxuu dhahay weli ma qanacsanine allaahuma banyi lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya marka aayaddaanaa soo degtay nabiga calayhi salaatusalaam sayd cumaraa soo xaadiriyey markaasuu ku akriyey ilaa fahal antum muntahuuna markaasuu sayidinaa cumar wuxuu dhahay intahaynaa yaa rabbi rabbiyo waanu ka joogsanay marka hadda sidaas aayadatan ayaa loogaga warramayaa aayaddii lagu xarimay khamrada iyo qamaarka weeye intaan kale hadda waxaanba kusoo marnay suuradda bilowgeedaan kusoo marnay weye ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala hadda marka aayaddan waxaa la sheegayaa wixii hadda aanu soo dhaafnay ciribteedaa la sheegayaa maxaa yeele ilaahay markuu hadda soo xarimay taxriimu dayibaat mima axalla allaahu khamrada iyo maysurkuna ay kamid ahaayeen carabtu waxyaabaha ay dhiibka ka dhiga jireen waxaa laga yaabaa ha layidhi in loo maleeyo inay soo gelayaan dayibaadka markaasaa aayaddan waxaa lagu faa'iidaynayaa inaysan waxa weeye dayibaadka aysan kamid ahayn alla markaas wuxuu yihi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow inamaa in kaleeta maahayna alkhamru khamrigii khamrigiyow dha ilaahay iyo walmaysiru qamaarkiyow dha ilaahay muqaamara ayaa laga soo qaataa layidhi waa muqaalaba weye maxaa yeele mid walba midka kale ayuu inuu ka qaalib noqon rabaa kuwa qamaanaayo weye damaarka waxa weeye allcbu bilmalaahi ayaa la yidhi waxaa weeye in lagu cayaaro waxyaabaha maaragtay ah, malaahida ah oo lahwgaa wey sida baalka dhaabka la yidhaahdo iyo dhuulada iyo manqalada iyo waxyaabahaas weeye oo dadku ay ku cayaarayaan lacabkaasu xaaraan waayaa la yidhi turubka iyo maaragtay ah, jarta iyo shaxda iyo laaduua iyo waxay leeyihiin waxaas waxaa weeye xaaraan buu noqonayaa waase goormee marsi maal laysku dhigto maal marsi laysku dhigto xaaraan weeye ijmaaca lagu yahay haddaysan maal uusan jirin oo layska cayaaraayane khilaaf ayaa culummada dhexeeda ku sugan culamada qaar inan karahi waayo qaar waa xaaraan bay yidhaahdeen haddii waxa weeye sababtiisa aysan faraa'ilu ku layacmayn laakiin haddii faral oo ku layacmaayo amba hadal xun laysku laysku caayaayo oo qadaf uu ka dhacaayo xaaraan waayo markaa ijmaaca lagu yihi maa maalba lagu kala qaadan laakiin haddii wakti lagu luminayo oo salaadii ay ku tegayso ama meeshaas laysku caayi karo wax laysaga sheegi karo amba hadal xaaraama ay dhali karayaan waxa weeye xaaraam weye idan itbaaca lagu yihi mayster waxaa loogu magacaabaa layidhi akhdul maali yufiisrin weye maal ayaa si seelaan lagu qaadanaya iyo wal maysiru qamaarkiiyow dha ilaahay iyo wal ansaabu sanamyaalkiiyow dha ilaahay ansaabta iyaga hadda waataan soo marno suuradda bilowgeeda ayaan ku marnay iyo wal ansaabu sanamyaalkiiyow dha ilaahay sanamyaalkii markaa loo taagay in la caabudo iyo wal aslaamu leefyaalki qadaaxdi weeye markaasoo lagu qayb galbaayo wa an tastaqsimuu bilazlaami aan kusoo marnay rijsun waa qurunow dha ilaahay khabiis oo mustaqdara weeye la qarmoonsado oo min camali shaydaani shaydaanka camalkiisa ka mida ah. hadda waxaa meeshaas ka caddaaday khamrada iyo qamaarka iyo waxaa weeye ansaabtii aslaamtu camal shaydaan inay yihiin shaydaan baa qurxinaya weeye fajtanibuuhu ka dheeraadow dha ilaahay higsigaas ka dheeraada ayuu dha ilaahay ka dheeraada lacallakum waxaa mudantihin oo xaqiiqaa tuflixuuna inaad diibaanaysaan oo ilaahay innamaa in kaleeto ina yuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu doonayaa an yuuqaca inuu rido baynakum dhexdiinna alcadaawata cadowtinimo iyo walbaklaa'a cado bilkhamri khamriga iyo walmaysiri khamar oo wayasudakum uu idinka jeediyo can dikri dikrilaahi ilaahay dikrigiisa iyo wa can salaati salaada fahal antum ma tihidiinow ilaahay muntahuuna kuwa ka joogsanaay ka joogsada weeye faa'iide darada ay leedahay iyo waxaa ka dhalanaya ilaahay nooga warramaya marka aayaddan casharkeena damaanta ku bayaaninaynaa wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi bismi bismillaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo labaad oo suuratu lmaa'ida ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay khamradii iyo qamaarkii iyo ansaabtii oo sanamyaasha loola jeedo iyo aslaamtii ayaa ilaahay isku soo jamciyey waana alla uu yidhi waa qurun ayuu dha ilaahay oo shaydaanka camalkiisa kamida uu siinaynayo ee ka dheeraada ayuu dha ilaahay hibsigaas waxaa xaqiiqaa ah markaad ka dheeraatiin ow dha ilaahay inaad dhiibaanaysaan ow dha ilaahay weli marka waxaynu ku dhex jirnaa khamradii waxyaabihii ay sababaysay iyo qamaarkii ayaa ilaahay subxaanau watacaala noogaga warramayaa faa'iide darrada ay iska leeyihiin ayaa weli aynu ku dhex jirnaa alla wuxuu yidhi subxaanau wa inamaa in kaleeta maayna yuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu doonayaa an yuuqica inuu ku rido baynakum dhexdiina alcadaawata cadowtinimo iyo walbaklaa'a cadho filkhamri khamriga iyo walmaysiri khamaarka markaad la timaadaan oo wayasudakum oo idinka jeediya shaydaanku markaad labadaas ku mashquushiin can dikrillaahi ilaahay dikrigiisa iyo wa cani salaati salaada fahal antum ma tihidiinow dha ilaahay mu'miniinow muntahuuna kuwa ka joogsanaya ka joogsada weeye marka hadda aayaddan ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu aayadda hore nagu soo dhahay khamrada iyo intaan kaloo lala soo xiriiriyey waa rijsiyow dha ilaahay qurun oo min camali shaydaani shaydaanka camalkiisa ka mid a ah marka shaydaan camalkiisa mar hadday ka mid yihiin shaydaanku waxa uu nala doonaayo oo waxa weeye arrimahaas haddii la sameeyo ka dhalanaya shaydaankuna markaasi waxa weeye uu ka faa'iidaysanayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya ilaahay wuxuu yidhi innamaa in kaleeta maahina yuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu doonayaa hawdha ilaahay an yuuqaca inuu ku rido baynakum dhexdiina alcadaawata cadowtinimo uu ku rido ilahay wuxuu yidhi subxaana watacaala shaydaanku wuxuu doonayaa cadaawo inuu dhexdiina dhigo ah, weeye iyo walbaklaa'a caro fi lkamri khamriga ay fii isticmaali lkhamri weeye iyo walmaysiri kamaarka weeye amase fi lkhamri fii idyaani lkamri khamriga u imaashadiisa iyo walmaysiri kamaarka haddii waxaa weeye khamro iyo kamaar ad samaysaan waxaa shaydaanku doona hawdha ilaahay oo ka dhalanaysa dhexdiina inuu cadaawo dhigo caro uu dhigo arrintaasaa ka dhalanaysa wey idaa aataytumh aataytumu humaa weeye markaad la timaadaan waxaa markaasi imaanayo ba ilaahay cadaawo iyo cadho ayaa imaanaysa waa limaa yaxsulu fiihimaa min ashari waalfitani weeye maxaa yala labadaas waxaa ka xasilaya shar iyo fidno ayaa ka xasilaysa maxaa yeele kamrada waa umulkhabaa'is rasuulkeenu wuxuu yihi alayhi salaatu salaam alkhamru umulkhaba'is ow dhahay khamradu waxa weeye waa wax kasta oo khabiisa ayadaa asal u ah weeye oo qofku hadduu khamro cabo waxaa imaanaysa wax kastoo dembi kasta oo khabiisa waa gelaya dembi uu ka xishoohaayo ama uu markaasi ka leexanayo ma jiro khamrada iyo wixii markaasi la halmaala oo waxa weeye muskiraadka oo dhan qofku hadduu ka caado yeesho dembi kasta waa u sahlanaanayaa maxaa yeele dembiga kii ugu weynaayo ayuu galay kolka shay walba isaga ayaa u fuudaynaya qamaarku isaguna sidaas weeyo waa shay isaguna faaxisha weeye oo shaydaan maadaama camalu shayddaanba uu yahay hadda qofkaanu shaydaan ayuu u shaqeeyo hayaa qofka khamaarka samaynaayo iyo qofka khamrada cadaaya waa laba qofood oo shaydaan u shaqeeyo weeye shaydaan bay shaqadiisa haayaan marka qof shaydaan shaqadiisa haayana faa'iida ka imaan maysa haddana ilaahay wuxuu ihi wayasudakum ou idinka jeediye shaydaanku cadika ilahi ilah disigiisa waxaa weeye wayasudakum ou idinka jeediya bilishtiqaali bihimaa weye markaad ku shuqloontaan markaad ku shuqloontaan khamrada iyo qamaarka shaydaanku wuxuu idinka jeedina hawdha ilaahay can dikrilaahi ilaahay disigiisa weye maxaa meesha laga qaadanayaa qof waxa weeye khamro cabaaya iyo shay maysirkaasoo qamaarkaa iyo wax kastoo muskiraad ah. wuxuu qofkaasu ka fog yahay ilaahay xuskiisa inuu alla xuso iyo wa cani salaati salaada u dha ilaahay salaadna dukan maayo qofkaas salaad laga sugmaa weye salaada hadda dikriga ilaahay ay kamid taha laakiin waxaa loo khasisaa yidhi tacdiim ayaga la weynaynaayo weeye haddana salaaddu waxaa weeye amuurahaas iyadoo lagu dhex jiro ayay mar walba waktigeedu imaanahaa layidhi mar walba waktigeedaa soo gelaayo marka waxa weeye dadka muskiraadka cunaaya digri ilaahayna waa ka fog yihiin salaadna way ka fog yihiin shay muskira qamro iyo kayrkeedaba ayaan cunayaa ilaah baana ku xusayaa wax suurtagelaayo maaha faalaantu ma tihdiinow dha ilaahay muntahuuna kuwa ka joogsanayo istifaamtan waxaa weeye waa waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa ka joogsada faal ma tihidiinow dha ilaahay muntahuuna kuwa ka joogsanaya can idyaani maa la imaatadooda ey intahu weye ka joogsada wey ka joogtada lasila waa laiska nahinaya saasaa la leeyahy istifhaamtaana waxay noqonaysaa bimacna alamar weye waana istifhaam oo tahdiidiya weye waxay maaragtay antaxay dheer amarka caadiga ah oo sariixa weye amarka caadiga ah, way kaxay dheer tahay oo ayada waxaa weeye amar oo maca tahdiida weye ka joogsada weye haddaad ka joogta weysaan wixi aad ka heshinaad leeyihin ayaddaas markii nabigu calayhi salaatusalaam uu soo akriyey sayidina cumar khadaab wuxuu dhahay markii meeshaan la soo gabaaday intahaynaa yaa rabbi ah, rabbiyo waanu ka joogsanay maxaa yeele iimaanku sidaasuu caddaynayaa qof mu'min oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya haddaan tahay oo markaas si lagu yidhaahdo waxaan ka joogto ama laguu caddeeyo inaad ka tagtaa loo baahan yahay laakiin marka horeba ilaahay wuxuu lasoo khidhaabay dadka mu'miniinta yaa ayuha aladiina aamanuu ayuu dha ilaahay oo ilaahay marka horownaba dadka fusaqada ah iyo kufaarta ayuuna ilaahay marka horeba kula hadlinba maxaa yeele kuwaas waxaa cad amar ilaahayna inaysan fulinayn wax alla ka reebana aysan ka harayn ayagu marka waxa weeye maxalulkhidaabba ilaahay kama uusan dhigin laakiin minka midka wa hadduu maqlo wax ku qaadanayo oo ka joogsanaya mu'minka weeye wa adiicullaaha alla adeecow dha ilaahay wa adiicu rasuula rasuulka adeeca waxdaruu digtoonaadow dhahoo macaasida ka digtoonaada ilaahay rasuulkiisa inaad caasisaan wa adiicullaha alla adeecow dha ilaahay wa adiicu rasuula rasuulka adeeca waxay ku cadfan tahay haddaanu macnal istifaamta hadda aanu soo sheegeyna fahal antum muntahuuna intahuu wa adiicullaha saas weeye ka joogtada ilaahay adeeca rasuulkana adeeca weeye waxdaruu ayuu dha ilaahay digtoonaada macaasida ka digtoonaada fa inahaa tajuru ila alkufri weye macaasidu qofka marka dambe gaalnimo u jiidaysaa qofku waxa weye hadday macsiyiisu badato marka dambe waxa weeye kufri bay u jiidaysaa oo inuu gaal noqdo ayaa imaanaysa haddii waxa weye macsiyiisu ay badato fain in tawallaytum haddaad jeesatiin own ilaahay oo daacada alla aad ka jeesataan faclamuu ogaadown ilaahay annamaa calaa rasuulinaa annamaa kii calaa rasuulinaa rasuulkayna korkiisa ahaaday albalaagu gaadsiinayta almubiin u ah ilahi wuxu yuri subxaana watacaala haddaad jeesatiin ow dha ilaahay waxaad ogaatiin rasuulkayna in maaragtay laga doonaayo inuu gaarsiiyo dadka dacwada dacwadiisuna ay caddahay weye wa jazaa'ukum calaynaa weye jaziyiinuna annaga ayuuna saaran yaho annaga idin jaasinayna qofkii rasuulka calayhi salaatuasalaam iyo ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca waxa weeye waxau noqonayaa ilaahay khayr buu ku jaasinayaa kii caasiyana ilaahay shar buu ku jaasinayaa saas weeye faclamuu ogaadow dha ilaahay annamaa kii calaa rasuulinaa rasuulkayna korkiisa aaday albalaagu gaadsiin inay tahay almubiinu u ahad laysa cala aladiina kuwa korkoodi maahanow dha ilaahay aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban junaaxun dembigow dha ilaahay fii maakii dhacimuu ay quudaysteen ay cunaan weeye oo khamrada iyo maysirka qabla taxriim idaa mastaqow markay dhowrsadaan weeye idaa mastaqow markii ay dhowrsadaanoo markaas khamrada ay cabaayeen maarkana ay maaragtay ku dhaqmaayeen wax ku qaadanayeen haddii wixii kaloo laga xarimay ay ka dhowrsadeen oo wa aamanuu ay rumeeyeen owdha ilaahay wacamiluu ay camal sadeen alsaalixaati acmaasha usuuba suma bacdiyeerowdha ilaahay itaqow ay cabsadaan oo wa aamanuu ay rumeeyaanoo taqwada ay ku sugnaadaan iyo iimaanka suma taqow ay cabsadaan owdha ilaahay oo wa axsanuu ay wanaag falaan markii waxaa weeye khamradii la xarimay wallaahu allow dha ilaahay yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaagga falaya ilaahay waa sawaabinaya aayaddan hadda waxaa la yidhi intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtay baa layidhi waxaa jiray khamradan intaan la xarimin iyo qamaarkan dad mu'miniina oo waxaa weeye qamaarkana ku dhaqmi jiray khamradana cabi jiraa jira waa qabla intii waxaa weeye aan qabla taxriim weeye intaan la xarimin marka markii oo arrintaas ay dhacday oo khamradina waxaa weeye taxriimkeedu uu yimiday ayaa waxaa la yidhi sayidina abubakar sidiiq ayaa waxau dhahay baa iyo bacdu saxaaba yaa rasuul rasuulallaahi kayfa biikhwaanina aladiina maasuu waqad sharibuu alkhamra wa facaluu lqimaara abubakar iyo rag saxaabada ka oo kale waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiow walaalaheena say ahaanayaan oo dhintay ayagoo khamrada cabaayey qamaarkana ku dhaqmaayey oo falaayay marka ayaddaanaa soo degtay maxaa yeele qabla nahyi waxba laysuma haysto waxba laysuma haysto weeye ilaahay markaasuu dhahay subxaanau watacaala laysa ma ahanow dha ilaahay cala aladiina kuwa korkoodow ilaahay aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban junaaxun dembiyow dha ilaahay fii ma kii dhacimuu ay cuneen ay quuteen weye akaluu min alkhamri walmaysiri weye qabla taxriim idaa mastaqow markay dhowrsadaan ow dha ilaahay oo markaas khamrada ay cabayeen qamaarkana waxaa weeye ay falaayeen haddii wixii kaloo ilaahay sharciga uga xarimo markaas taxriimkooda uu jiray ay ka dhowrsa jireen weye oo wa aamanuu ay rumeeyeen ow dha ilaahay wacamilu ay camal faleen asaalixaati acmaasha shuruuban ayuu dhah ilaahay subxaana wa uma taqow ay cabsadeen ow dha ilaahay wa aamanuu ay rumeeyeen tan waxaa weeye taqwada ay ku sugnaadeen iyo iimaanka weeye uma taqow ay cabsadeen ow dha ilaahay wa axsanuu ay wanaag faleen ah. tan ta'kiid weeye aba waxaa laga wadaa halayidhi marki oo khamrada la xarimay markii waxaa weeye taqwo iyo ixsaan ay la yimaadeen weye uma taqow ayuu dhaha ilaahay subxaana watacaala ay cabsadeen oo wa axsanuu ay maaragtay wanaag faleen weye axsanuuna waxaa weeye camalka ay hagaajiyeen weye hadday baqeen oo ilaahay ka dhowr ka cabsadeen oo wixii alla uu ka reebo ay ka hadheen maaragtay kamradan intaan maaragtay taxriimkoodu soo degin iyo qamaarkaba wixii kaloo markaasi waxaa weeye layska reebo ay ka hadheen camalkana ay wanaajiyeen dembi korkooda ma ahan ilaahay wallahu allana yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaagga falaayo ilaahay subxaana watacaala waa sawaabinaya aayaddaas marka waxaa ku caddaaday waxa weeye qabla taxriim dadka ku dhaqmay oo waxa weeye sidaas ayadoo xawanku yahay saas ku tegay inaan waxba aan loo haysanin maxaa yeele waxaan ilaahay caddaynin ilaahay cidna u qaban maayo wey saasaa la leeyahay marka waxaan maaragtay aan aan ilaahay uusan caddaynin ousan ku caddayn sharciga cidna u qabsan maayo marka saasaa la leeyahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow layabluwannakum ullaahu alla waa idin jaribayaa oo waa idin jariba awdha ilaahay bishayin shay ayuu idinku jaribayaa oo min asaydi ugaarta ka mid a shaygaasoo tanaaluhu ay gaarayso kiisa yar eydiikum gamciyiina iyo warimaakakum warmiinow dha ilaahay kuwa waaweyn ay gaarayaan waana ilaahay idinkuu jaribayaa liyaclama allaahu alla inuu ogaado ou daahiriyo man ruuxii yakhaafu alla ka baqaayo bilgaybi qayb xaal uu ku sugan yahay faman ruuxii ictadaa xadgudbow dha ilaahay bacda daalika nahyigaas bacdigiisa oo ugaadsadow dha ilaahay falahu waxaa u sugnaaday kaas cadaabun cadaab ayaa usugnaaday sugnaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiyow dha ilaahay meeshaana iyadana waxaanu ka gelaynaa axkaam cusub ayaanu iyadana ka gelaynaa meeshaan marka aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtaa layidhah sanadka la yidhaha caamu lxudaybiya wey waxa u ahay meelo kale uu tegi doonaahe sanadkii oo lixaad aakhirkiisa iyo awaa'ilkii sanadkii todobaadoo hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkeena alayhi salaatusalaam markii isaga iyo asxaabtiisa ay xarmadeen oy madiine waxaa weeye ka xarmadeen waxayna ahaayeen baa kun iyo afar boqol cumray xarmadeen meesha la yidhaha dulxulayfa ama aabaadu cali hadda loo yidhaahdo loo yaqaano oo markaasi miiqaadka ahlumadiina ayay ka xarmadeen rasuulka alayhi salatusalaam iyo asxaabtiisoo gaaraya kun iyo afar boqoloo nin rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu u diray baa la yidhi sayidina cusmaan bin cafaan ayuu u diray ahlu maka maxaa yale maka markaas waxaa haystay mushrikiin alcaraba ah haysteen asagoo nabigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam oo markaasi warkaas uu ka gaarsiinaya sayid cusmaan in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qasadkiisu yahay ziyaaratu beytillaah ilaahay beytkiisa inuu ziyaarto oona dagaal u soconin wax kaloo rabshaa iyo wuxuu u socda aysan jirin sidaas markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ou ku diray sayid cusmaan lagu diray ayagu waxay fadhiisteen nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshaa la yidhahdo xudaybiya halkaasay fadhiisteen baa la yidhi ayagoo sugaaya khabar oo markaasi uu u keeno sayid cusmaan uu u keeno ayadoo saas lagu jiraa waxaa dhacday baa la yidhi wuxuusti oo bariga joogtay iyo dhuyuufti baa la yidhi wuxuushi waxaa weeye la qalanaayo caadiga ahayd oo xalaasha ahayd oo waxa weeye cawshi iyo baciidki iyo bahalo badan ay maarata ay kamid yihiin ayaa yii iyo sagaarsi iyo waxaasoo dhan xayawaankii markaasi waxa weye la ugaarsanayey oo wuxuushu bariga ahayd iyo dhuyuurti ayaa waxay samaysaa layidhi inay u imaanaysa asxaabta meel walbay ka timidaa layidhi oo iska bureeraysa iska timidaa layidhi waa shay laysku imtixaanayo meel wa maxaa yeele hadda waan ku tegi doonaao horena waan usoo marnayo qofku hadduu muxrim yahay waxaa weeye haddee ugaarsi uma banaana inuu wax ugaarsado oo maaragtay kayra muxilli saydi wa antum xurumun waataan suuradda bilowgeeda soo marayna haddana waan ku tegaynaa oo ilaahay subxaana watacaala ayaa nooga warrami doona in markaasi waxa weeye aan laysu banaynin uxila lakum sayd lbaxri wadacaamuu mataacan lakum walisayaarati waxurima calaykum sayd lbari maadumtum xurumanan oo soo dhow marka sidaas markay dhacday ayaa waxa weeye arrintaasaa lala yaabay marka waa say laysku imtixaanay aheede maxaa yeele qofka waxaa dhici karaysa ilaahay inuu imtixaan ugaga dhigo shay macnaha xoolo ah oo adduunyo laakiin waxa weeye xaaraama in meel fudud laga furto isla markaasna lagu jarribaayo shaygaas inuu qaato ou cuno iyo in kalentoo lagu jarribaayo imtixaan noocaasaa jiri kara haddana waxa weeye ugaarta noocaasa lama arki jirin baa layidhi arrintaas markay dhacday ayaa aayaddaanu soo degtay baa layidhi alla markaa wuxuu yihi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyeenow dadka mu'miniinta ahaa ilaahay u naadinaya oo ilaahay iimaankaas ugu dhawaaqaya maxaa yeele qofaan mu'min ahaynin amar ilaahayne fuli mayso wax alla ka reebana ka hari mayso kolkaasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow layabluwannakum layabluwannakumulaahu alla waa idin jarribi oo waa idin jarribi weye ilaahay waa idin layabluwannakum layabluwannakumulaahu alla waa idin jarribi oo waa idin jarribi hadda waxaa laga wadaa jarribaadan yucaamilukum mucaamalata almuqtadir weye mid wax jahibaya mucaamaladiisa oo kale ayaa ilaahay idinkula mucaamaloonaya ee alla subxaanahu watacaala waxa uu samaynaayo wax qadiima weeye waxa ilaahay samaynaya subxaana watacaala eeshe markaasi waxaa weeye alla uu soo dirisiinayo maaha bishayin shay ayuu ilaahay idinku jaribaa hawdha ilaahay oo minasaydi ugaarta ka mid ah bishayin shay ayaa alla idinku jaribayaa waxaa weeye bishayin yusiluhu lakum weeye shay alla idinsoo diraayo ayaa ilaahay idinku jarribaya oo mina saydi ugaarta ka a ah. ah, ugaarta markay leeyahay macnalmasiidaa loola jeedaa oo markaasi masdara weye waxa weeye wuxuushulbari waduyuur ayaa loola jeedaa arrintaana saa horuu soo sheegnay ibtilahaanu waxay lamid tahaa layidhi ibtilaau qowmi muusa a layidhi bitaxriimi saydi samak hadda hadda kor waxaan soo marnay eh, in markaasi la jaribay ibtilaau qowma muusa wey bitaxriimi sayd samag weye hadda qoom muusa markaas waxaweye ah waxay ahaayeen nimankii maaragtay qowmu daa-uud weye laakiin reer banu israa'iil ayay ahaayeen ayaa waxaa lagu imtixaanay malaygi ugaarsigiisi oo meel dhow loo soo joojiyey maalintii waxaa weeye tacdiimiya la yidhi oo markaa sabtiga ahay hase yeeshee ilaahay subxaana watacaala ummatul muxamed ilaahay waa ka xifdiyey inay ku dhacaan shay maaragtay amarka rabbigooda rabbigooda amarkiisa wax khilaafaya marka waxaa u taam noqdaa layidhi ummatu maxamed sacaado iyo cizi oo adduun iyo aakhira weye laakiin reer banu israa'iil ayagu way xad gudbeen malaygna way ugaarsadeen kolkaasaa ilaahay wuxuu ku nasakhay daanyeero iyo doofaaraa lagu nasakhay marka hadda arrintan dhacday xudaybiya caamul xudaybiya sanadka la yidhaahdo waxay lamid tahay baa leeyahay nimankii reer banu israa'iil oo lagu jarribay malaygii lagu saxibay haddii ilaahay yidhaahdo bayaankeeda waxaa ugu tegi doonaa suurat alaxraaf ayaa ugu tegi doonaa nimankaas marka imtixaanka way ku dhaceen laakiin waxaa weeye ummatul muxamed kuma aysa dhicin imtixaankaas arrintaasaa kolka ilaahay subxaana watacaala uu ka warramaya oo alla wuxuu yidhi layabluwannakum ullaahu alla waa idin jarribayaa oo waa idin jarribayaa bishayin shay ayuu idinku jarribayaa bishayin yusilu lakum ee show idinsoo diraayo oo minasaydi ugaarta ka mid ah shaygaasoo tanaaluhu ay gaarayso hadda tanaaluhudan waxaa laga wadaa astiqaaru minhu wey midkiisa yar sideeda sagaarta oo kaleentood masalanba tanaaluhu ay gaaraysow dha ilaahay aydiikum gamciyiinu oo gacanta lagu soo qabto karo iyo wa rimaaxukum warmihiinow dha ilaahay warmahana waxaa loola jeedaa kuwooda waaweyn waayo oo maaragtay kuwa waaweyn ayaa loola jeedaa arrintaasna saahuruu soo sheegna xudaybiy aheed ayagoo muxrimiin a weeye fa kaana alwaxshu wakayru takshaahum weeye fii rixaalihim waxaa weeye wuxuushta iyo duyuurtu waxay daboolaayeen reeryadooda meeshay ay fafadhaanay iska imaanayeen ayadoo markaasi si aan la arki jirin ah ayay markaasay saas u daboolaayeen marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala shaygaa ayaa laydinku jarribayaa waxaana laydinkuu jarribaa hawdha ilaahay liyaclama allaahu alla inuu ogaado hadda cilmiga ilaahay waa qadiima waxaa loola jeedaa cilmu duhuuraa loola jeedaa alla inuu daahiriyo weeye man ruuxii yakhaafuhu alla ka baqaayo bilqaybi qayb xaal uu ku sugan yahay oo qofkaasi uu qayb uu ku sugan yahay amase waxaa loola jeedaa bilqaybi qayb alla xaal uu ku sugan yahay maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala xawaasta kuma hayno ilaahay subxana wax xawaasta lagu haayo maaha marka qofka waxaa la laga warramayaa isagoo keligiisa markuu rabbigiisa uu ka baqo qof muumina inuu yahay ayaa caddaanaysa qofka waxa weeye alla ka kabaqidda daahirsada marka dadku ay la joogaan markii khalwo uu galane wax kastoo faaxishaa iyo xumaana samaynaayo kaasi waxa weeye qof ilaahay ka baqaayo maahan mu'minna maaha oo waxa weeye hadduu mu'min yahane iimaankiisa ayaa naaqisa ah. mu'miniinta waxaa weeye ilaahay ka baqaan subxaana wa tacaala liyaclama allaahu yowdha ilaahay alla inuu daahiriyo cilmigan waxa weeye cilmu duhuuraa loola jeedaa man ruuxii yakhaafuhu alla ka baqaaye bilkaybi qayb xaal uu ku sugan yahay taas ayaa markaasaa ilaahi subxaanahu watacaala idinkugu jaribayaa xayawaankan oo idiin imaanaayo oo ugaartaa weeye markaas markii ilaahay uu ka boqo saydkaas ayuu ka dheeraanayaa faman ruuxii ictadaa xadgudbowdha ilaahay bacda daalika nahigaas bacdigiisa nahigaas bacdigiisa qofku xadgudbo oo waxa weeye ugaadsadaa looga jeedaa adbuubku waxuu noqonaya inuu ugaadsado weye marka hadda nahyigan waxaa laga faa'iidaysanayaane aayadda bilowgeedii layabluwannakum ullah wey ayaa laga faa'iidaysanayaa markaasuu dhah ilaahay faman ruuxii ictadaa xadgudbow dha ilaahay bacda daalika nahyigaas bacdigiisa falahu waxaa u sugnaada kaasow dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo adiimun dhimun oo xanuujiya cadaab adiima ayuu iska leeyahay oo qofka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka reeba kahay waayo cadaab aliim ayuu iska leeyahay hadda macnaha gooni kuma ahan sayidkan layska nahiyey ayadoo muxrim la yahay layska nahiyey haddii lagu xadgudbo cadaab aliima inuu dhacaya ilaahay noo sheegay laakiin waxaa aayaddu ay shambinaysaa wax kastoo ilaahay reeba subxaanahu watacaala qofka ku xadgudba oo waxaa laga nahiye ka joogto waaye oo dhowri waaye ilaahay cadaab aliima inuu cadaabaayo waxaanu qur-aanka ku soo marnay qaacidooyin ahay cadaabka marki lagu sifeeyo aliim ama maaragtay ihaano lagu safeeyo ama cadamo lagu sifeeyo waa cadaabuulkufaar marka hadda meeshaan waxay keenaysaa qofku markii uu xallisho shayga ilaahay uu ka reebay inuu gaaloobaayo cadaab aliimana uu qabsanayo cadaabulkufaar uu ku dhacayo gaal uu noqonayo laakiin haddii uusan xalilan oo waxa weeye qalabatu shahwa iyo shaydaan uu u sameeyo wuxuu noqonayaa caasi cadaabkiisana markaasi lagu sifay maayo adiidnimo iyo markaas ihaano iyo cadamo lagu sifay maayo laakiin hadda aayaddaa markii intaa loo dabamariyey waxaa laga qaadanayaa haa leeyahay shaygaan layska nahiyey markii la xalisho ayay noqonaysaa qofku markuu xalisho waa gaaloobayaa cadaabka la cadaabayana wuxuu noqonayaa cadaab aliima ayuu noqonayaa marka hadda waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala sidaas ayuu uga warramayaa imtixaanku inuu jiraayo oo waxaa hadda dhacda in waxyaabo badan oo maaragtay ah sahla alma'khada qaadashadoodu ay iska sahlan tahay oo oo xaaraama in in la helo maxaa yeele hadda waxyaabo badan ayaa maaragtay ah adduunyada ka dhaca sida hadda dalkeen oo kaleentood waxaa ka dhacay burburkii markuu dhacay waxyaabo badan oo dad iska leeyihiinoo ummad kale dad xoolo kuwooda oo iska leeyihiin oo maalunaas badan ayaa la arkay maalunaaskii sidaas u badnaay oo meel sahlan yaalla ayaa laysku imtixaanay marka dadna waxa weeye wixii sidaas tahay way qaateen dadna way ka tageen waxaas waxaa dhacaysa waa shay imtixaana laftirkiisa maxaa yeele wax walba waxa weeye haddii waxa weeye shay lagu dhawaaqo manduuqu waxa iska leeyahay mafhuumu iska leeyahay aayaddan hadda waxaa uga soo warannay in imtixaan ay heeday wuxuushtaas iyo duyuurtaas ayagoo nabiga calayhi salaatuslaam iyo asxaabtiisu muhrimiina ay halkaa usoo roogsadeen waagi horena waxaa weeye sidii lagu arkay ugaarsi iyo dhibaato badan iyo juhdi lagu bixi jiray marka ilaahayna uu ka xifdiye subxaana wa tacaala marka arrintaas waxaa dhici karta inay mar walba ummatu maxamedka isaga soo laabato dad baa marka waxaa weeye waxyaabihii sidaas ahay oo waagii markaasi qofkiisa maaligiisa oo haysa jiray ama nabadda ay jirtay oo la kala dambeeyo qof walba wixiisa uu ilaashanaayey ama loo ilaalinaayey qof waxa weeye waxaas aan heli karin ayaa waktiga dhibkaas uu dhacay ayuu si sahla ayuu arrintaas ku helay baa lihi markuu ku helay qofkii waxa weeye qaatayne qof imtixaanka ku dhacay weeye oo khasaare iyo hoog ay ugu sugan tahay haddii ilaahay unuga soo noqon islamarkaasne waxyaabaha madaalintaa dadkooda uusan u celin dadna ilaahay subxaana watacaala ayaa badbaadiyey oo arrintaas saas uu uga badbaaday marka waxaa loo baahan yahay in layska ilaaliyo shay kasta oo xaaraama ah, oo maaragtay layska xarimay marka casarkeenna intaas buu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxammadin waalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurumun waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaaءun mihlu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacbati ow kafaaratun dacaamu masaakiina ow cadlu dalik ow cadlu dalika siyaaman liyaduuqa wabaala amrii cafa allahu camaa salafa waman caada fayantaqim allahu minhu wallahu casiizun du intiqaam uxila lakum sayd lbaxri wadacaamuhu mataacan lakum walisayaarati waxurima calaykum sayd lbari maa dumtum xurumaa wاtaquu llaha aladii ilayhi tuxsharuun jacala allahu alkacbata albayta alxaraama qiyaama linnaasi washahra alxaraama walhadya walqalaa'ida dalika litaclamuu ana allah dalika litaclamuu ana allaha yaclamu maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi waana allaha bikuli shayin caliim اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعبنيا آيات التغاشا إيا السنعات وصورة المائدة كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغغسه ورمي عشر كان آيه وهودا بيجي وعا إلهي لسوى خضابي مؤمنين تا sida aynu soo marnay sanadkii la dhihi jiray caamulxudaybiya waxyaabihii lagu imtixaanay rasuulkeenna calayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisa ayaa ilaahay nooga soo warramay oo ilaahay uu yidhi subxaanahu tacaala alla waa idin jarribayaa shay ayuu idinku jarribayaa alla idinsoo diraayo oo ugaara oo midkiisa yaryar gamcihiinnu ay gaarayaan midkiisa waaweynna warmihiinnu ay gaarayaan waxaana sidaas laydinkugu imtixaana laydinku jarribayaa alla inuu daahiriya weeye qofkii ilaahay ka baqaayo qeyb isagoo ku sugan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu qeyb uga sugan yahay amba isagu uu ku sugan yahay qofkii xadgudbowdha ilaahay nahyigaas bacdigiisa oo ugaarsada cadaab aliima ayuu iska leeyahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay ayaduna la xidhiirtaa aayaddaas oo waxaa laga waramayaa axkaamu sayd ayaa ilaahay nooga waramayaa maxaa yeele suuradda bilowgeeda waxaanu kusoo marnay ayra muxili saydi wa antum xurumun oo dhandhoo dhahay ilaahi subxaana wa tacaala markii ilaahay uxilat lakum bahiimatu ancaami ilaa ma